بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته n waxaan hore uga soo warannay qiso dheer oo tataarka nimanka la yidhaha ama mongolianiska ku magac dheeraa iyo dagaalkii ballaadhnaa ee ay dunida ku soo qaadeen siiba dadka muslimiinta ama caalam alislaami afar derisoo hore waxaan kaga warrannay laba ahaan dowladdii addowla alkhawaarsimiya ee bariga muslimiinta ka telin jirtay iyo siday cagta u soo mariyeen laba derisoo kalena waxaan kaga warrannay addowla alcabaasiya oo ah khilaafadii islaamiga ahayd ee markaasi dunida ka talinaysay iyo siday u dhacday waxayna ugu dambaysay iyagoo caasimadii dunida muslimiinta gacanta ku dhigay magaalada baqhdaad la yidhaahdo muslimka looga talinayey dadka badhnaa oo muslimiinta ka midina quustu ay gaadhay inay u qaateen in qiyaamihiiba dhici doono marka baqhdaad dagaalkeedii dhammaaday ee aynu tilmaamnay inuu afartan casho markii dadka la leynayay kadib uu amar bixiyey magaaladii markii ay dadkii meydkii iyo wixii qurhmeen ee jawigii isbeddelay ee wabaa xanuuna ka dilaacin inuu ciidamadiisa kala baxo waxaa bilaabmay siyaasaddii caalamka ee waagaa in mar labaad haddana dib loo fakaro haddii aan eegno caalamulislaam iyo wakhtigaas siduu ekaa laga bilaabo baqhdaad ilaa iyo jayno dacalkiisa laga gaadhayo inta ka dhexleh leh tataar baa gacanta ku haya laga bilaabo kuuriya ilaa iyo bolanda yurub laga soo gaadhayana tataar baa gacanta ku haya dunida qicada intaa leeg markaa waxaa ka talinaya dowladdii mongolianiska ahayd ee tataarka ahayd xagga muslimiinta markaan eegno ee galbeedka xigay waa wakhti iyana dowla almuwaxidiin ay dumaysay oo ay sii socotay oo dowla almuwaxidiin markaasi iyana waa soo burburtay oo andalus qaybo ka mida markaa dib waxa uula wareegay ee dowladihii ee gaalada ee ka jiray xaggaana dhanka muslimiinta waa laga soo cidhiidhiyey oo way soo dumaysaa waxa hadhay oo quri markaa waxa weeyaan qaybtii uu ka dhintay salaaxaddiin addiin alayuubi ama dowla alayuubiya dowladdii la odhan jiray waxaynu naqaanaa wakhtigan baqhdaad maalinta la qabsaday iyo geeridii salaaxaddiin waxaa u dhexeeya lixdan iyo lix sannadood mise lixdan iyo toddoba sannadood salaaxaddiin shan boqol sagaal iyo siddeetanka hijiriyaduu geeriyooday baqhdaadna waxaa la qabsaday shan boqol iyo lix iyo kontonkii taa macnaheedu wax weeyaan toddoba iyo lixdan sannadood baa u dhaxeeya geeridii salaaxaddiin salaaxaddiin sidaydaynu waa naqaano dowlad weyn oo islaamiya buu aasaasay shan boqol iyo sagaaliyo lixdankii hijiriyada muddo labaatan sannadooda ah ayuu xukumayey wuxuu mideeyey markaa caalam aada u ballaadhan oo muslimka ka mid ah dowladdaasi waxay ka talinaysay markuu dhiman doono allah u naxariista salaaxaddiin alayubi waddanka masar la yidhaahdo falastiin suuriya turkiya koonfurteeda xijaas iyo yaman inahaasoo dhan bay markaa ka telinaysay uu gacanta ku hayay wuxuu dib u celiyey salaaxaddiin saynu wada ogsoonnahay weeraradii ay reer yurubku qaadeen ama dowladii kristanka ee yurub dagaalladii ay ku qaadeen ayuu dib u celiyey waxaanu mar kale dib u xoreeyey beyt almaqdis oo waqactu xatiin kadib saddex bilood kadib ayuu wuxuu xoreeyey beyt ilmaqdis salaaxaddiin alayuubi markaasi wuxuu dhintay baynu nidhi isagoo masar iyo shaam iyo xijaas iyo yeman iyo ciraaq qayb ka mida ah iyo turkiya qaybo ka mida ah iyo libiya iyo nawba inahaasoo dhan isagoo ka taliya ayuu geeriyooday kristankii markaasi soo duulayna ay ku hadheen dacal yaroo xeebah oo raacsiisan lebnaan iyo dacalladeeda sii raacsisan hase yeeshee geeridii salaaxaddiin alayuubi salaaxaddiin wuxuu ahaa nin muslima oo akhlaaq fiican oo dhaqan toosan oo islaamiya leh culamana ay agtiisa taagan tahay waxaa nin mujaahida oo la yidhaahdo labaatankii sannadood ee uu xukumayay waxaan filayaa inay taarikhyahanadu sheegaan lix iyo toban sannadood inay khaymadiisu ay ka dhisnayd goob dagaal yacnii qaa'id caskari oo ciidamo hogaamiya ayuu ahaayo aada muxanak u ah wuxuu ahaa rajul siyaasiya oo masar intuu ra-iisul wasaare ka noqday dabeetana dowla alcabiidiya aw alfaatimiya dowladdii shiicada sheegan jirtee meesha intuu ka takhallusay dib u soo nooleeye sunnada waxa loo yaqaano idan qaa'id caskariya iyo qaa'id siyaasiya labadaba oo nin aabuu ahaa iyo nin muslim oo taqiyo alla ka cabsi badan markuu geeriyooday may dhicin shakhsiyad isaga la midoo booskiisii buuxisa dhibaatooyinka duwalkii islaamigaa ah soo qabsadayna waxaa ka mid ahaa inta badan ee casri cusuurtii dambe oo dhan may dhismin dowlad mu'asasaad ah ee waxay dhismay dowlado hadba ninka xukumaa noocuu u egyeela ula ekaanaya haddii nin cadiimo weyni usoo baxana dowlad weyn noqonaysa haddii waaxid akhasunaasi uu qabsadana burburku uu ku dambaynayo salaaxaddiin alayuubi markuu meesha ka baxay ee geeridii u timi addawla alayuubiya way burburtay toddobiyo toban wiil buu dhalay oo uu ka tegey qaybiba dhan bay goosatay nimankii ay isaga walaalada ahaayeen qaybay goosteen umaradii gobollada kale xukumaysay ninba magaalu goostay si fudud waxaa u duntay dawla alayuubiya dabeetana waxaa ku dhacay burbur ay dib uga soo kaban weydo bale xad colaaddii iyaga u dhaxaysay ay keensato inay iyagu isu adeegsadaan masiixiyiinta oo badharka qaarkood ay kula gorgortameen dowladihii masiixiga ee markaa dagaalada ku soo jiray inay baytalmaqdis u celiyaan si ay hebel kale ula u qabsadaan oo dib ay u dhacdayba inay qabsadaan baytalmaqdis nimanka kiristankaa wadciga caynkaa u eg ee alqaadi alfaadil sheekhii la odhan jiray isagoo ka murugaysan oo nimankii uu ka tegey salaaxaddiin la hadlayabuu wuxuu yidhi ama hada albeyt faina alaaba'a minhu itafaquu famalakuu waina alabnaa'a minhum ikhtalafuu fahalakuu waidaa garaba najmun fama alxiilatu fii tashriqihi waidaa badaa takhriqun fii hawbin famaa yaliihi ilaa tamziquhu wahayhaata an yasuda calaa qadri طariiqihi waqad qutila طariiquhu waidaa kaana allahu maca khasmin calaa khasmin faman kaana allahu macahu faman yaqdir calayhi weedhaha sida uu ku tilmaamayo reerka kan buu buulayay yacnii ayuubiyiintii aabbayaashii way midoobeen buu yidhio duniday xukumeen dhashiina way kala yaacday dabeetana way halaagsameen buu leeyahay xiddig hadduu dhaco yaa xeelad garanaya buu yidhi dib loogu soo saaro uu dib u soo iftiimi karayo maradii dilaacdaa waa sii googo'daa unbuu leeya waa kala tagtaa yacni wuxuu sawirayaa markii horena salaaxaddiin iyo walaaladii iyo raggii la socdaiyo ciidamadiisu dad wada socda bay ahaayeen dabeetana carrig oo dhan bay qabsadeen markuu dhintay dhashiisii iyo walaaladii iyo wixii ka dambeeyeyna way isqabteen dabeetana way halaagsameen wadcigoo sidaasiya ah ayaa baqhdaad la qabsaday dabeetana calaa haada alasaas dowladda weyn ee tataarkaa ee min poland ilaa baqhdaad ilaa jina ilaa kuuriya ka talinaysa dhan bay taagantay dhankan kalena waxaa taagan muusil oo madaxtooye leh xems oo madaxtooye leh xalb iyo dimashik oo madaxtooye leh miyafarqiin oo madaxtooye leh maxaanku idhaahdaye yacni magaalo kasta oo magaalooyinka shaam iyo jaziira alcarabiya iyo dhulka ku faafsan oo meel walba dowlad yaroo gaari ka talinayso dowladda intaa leeg ee ballaca intaa leeg oo la yidhaahdo holako mararka qaarkood waxay ku tilmaamaan mu'arikhiinta qaarkood ciidamadu gacanta ku watay laba boqol iyo konton kun oo caskari buu watay bay yidhaahdaan dee qoladan kalena waa magaalo magaalo intay doontaba magaalo ha leekaato waa hal magaalo ah ka weyn baa markaasi ugu xoogga buuraa waa ka isku haystay xalab iyo dimishik oo laba magaalo haysta ayaa markaa naasirka kaasaa ugu buuraa calaa haada alasaas ayaa cid waliba awraaqdeeda siyaasigaa ku tartiibsatay holaco baqdaad buu ka guuray wuxuu qabtay hamadaan waa bershiya eeraan qalcad shaha la yidhaahda xaggeedu qabtay oo buxayrada la yidhaahdo ormiya waa waqooyi galbeed ee eraan bay ku taallaa meelaha meel ka mid ah qalco ku taal buu degay wixii uu xoola ka soo qaatay magaalada baqhdaad iyo qusuurtii boqortooyadii cabbaasiyiinta iyo qasnadihii baytilmaalka muslimiinta iyo guryihii tujaarta waayo waa magaaladii caalamka ugu dad badnayd baqhdaad marka kan waa caasimadda oo dhan ugu dad badan bay wakhtiga ahayd iyo magaaladii baqhdaad la odhan jiray tujaarteedii iyo waxeedii wixii xoolo laga soo dhacay ayuu wuxuu ku soo xaraystay qalcaddaasi oo meel hawo yaroo muctadila leh oo uu ciidamadiisana dejisan karaa wuxuu bilaabay markaa ciraaq maadaama uu madaxdeedii hayo siduu tallaabada labaad u bilaabi lahaa oo ah shaam iyo dhulkaasi sidii uu qabsan lahaa waa syriya siduu dagaalka ugu bilaabi lahaa inuu daraaseeyo dadka muslimiinta iyo magaalooyinkaasi islaamiga ah niqaadi dacfigooda ama meelahay godololada ku leeyihiin iyo meelahay ku xoogan yihiin halkaas ayay isaga arrini ka joogtaa ama wadciga kale haddaynu eegno hal nin oo miya firqiin maya faarqiin magaalada la yidhaahdo ka talin jiray waa kaamilkii labaad alkaamil muxamed athani alayubiy kaamil horaa jiray alkaamil alayubiy la odhan jiray kani waa kii labaad magaaladaasi miya faarqiin ninka la yidhahdo ninka ka tala jiray miya faarqiyiin waa magaalo iminka saliva iyo magacankaasay leedahay turkiya ku taalla waa diyaari bakr kurdidu qaybtanay ka degto turkiya waa magaalo ku taalla magaaladaasi ninkii madaxda ka ahaan jiray ee agagaarkeeda ayaa baqdaad intaanay dhicin wuxuu arkay caalamulislaami inuu khatar ku jiro dabeetana wuxuu usoo soo kicitimay ayuubiyiinta raggii ahaa ee kala googo-ay isaguna oo nin ayuubiya inuu midayn karo oo isu keeni karo dabeetana wuxuu yimi magaalada dimishq oo caasimadii ugu weynayd markaa shaama dimishq waxaa haysta annaasir annaasir yuusuf ilayuubi ninka la yidhaahdo ninkaasuu u yimi dabeetana wuxuu ku yidhi ina haؤulaaءi tataar laa tufiidu macahum mudaara wla tanjax fiihim khidma walaysa lahm gard ila fi dihaabi اlanfusi wاlاstiilaa'i clى اlbilaad wmawlana الsulطaan qad badla lahm alamwaala min sana اثnatayn وarbaciin ilى اlyowm boqorkii meesha tan haystuu la hadlaya wuxuu leeya war tataarku niman muslaxasho yaqaana ma aha waan kuu shaqaynayaa xataa lagagama nabadgala buu leeyahy dan kaloo ay leeyihiin ma jira inay bini aadamka tirtiraan mooyaane iyo dhulka iyo hantida inay qaataan mooyaane u firsa buu leeyahay boqorkii dowla cabaasiya haystay min lix boqol iyo labaiyo afartankii laga soo bilaabo buu leeyahay ilaa iyo hadda oo shan bo yacnii lix boqol iyo lix iyo kontonkiiya ilaa hadda buu leeyahay xoolun buu waday oo wuu muslaxayay uun muxuu ka faa'iide ka dhacay buu leeyahy waxba lagama helin waar waxaan kugula talinayaa buu leeyahy kalaamu badrudiin ha maqlin badrudiin waa muusal kii haystay ninka muusal magaalada la ydhaha ciraaq ku taalla haysta badrudiin lulu ninkii la odhan jiray khaa'imiinta ugu waaweyn ka tirsanaa waar warkiisa ha dhegaysan buu leeyahy ergeyga aad diratay ee wasiirka kuu ah ee la ydhahda azayn alxaafidi isna warkiisa ha dhegaysan buu leeyahy waxay rabaan buu leeya inay kaa dhigaan khubs iyo maciish raashin la cuno inay kaa dhigtaan bay rabaan buu leeyay taladaydu waxay tahay buu leeyay nimankaasi tataarkay u yihiin rusul oo ay iyagay dooranayaane adiga ku dooran maayaan buu leeyay waxaanay rabaan inay kaa saaraan un boqortooyadaada ee nin yahow anigu waxaan go'aansaday inaan dagaallamo dhinto naftayda ilaahay dartii baan u bixinayaa ee ciidamada aan isku darro waa baqdaad intaan la qabsan oo baqdaad aan u hiilin gargaarna buu leeyahy labadeenna ciidan hadduu israacaynu baqdaad gaadhno waynu dhicin karaynaa baqdaad gacanteennay gelaysaa haddii aynu boqorka markaa sultaankii muslimiinta aynu badbaadinno ha dhowna dee niman u hiiliyay boqortooyadii islaamigaa ah baynu noqonaynaa gacan weyn baynu helaynaa haddii aynan ku gaadhinna war waa u aargoynaynaa buu leeya tataarka waa celinaynaa waxaa ka muuqata ninkan kaamil alkaamil moxamed alayuubi inuu kalsooni ku qabo ciidamada muslimiinta isaga haysta iyo kuwan shaam jooga haddii laysku daro inay difaaci karaan tataarka waxaa kaloo uu arkayaa difaacu inuu baqdaad ka bilaabmay inaan loogu imanin miyafaarqiin iyo dimishik inaan loogu imanin ee xagga hore inuu dagaalka ka galaan amaa naasir isagu sidaa ulama muuqato naasir wuxuu arkayaa arrinta arrin ka gedisan halkuu ninkani ka arkaya baqdaad hadday dunto inay yana dumayaan naasir sidaa ugama muuqato naasir wuxuu isku dayay inuu ciidamadiisa oo nimankii madaxda ahaa soo ururiyo oo war weydiiyo war ninkaasi intaanu inoo imin miska celinaa mise waa la shiraa waxaa laga baqayaaba xataa in lala shiro ciidamadiisa intii badnayd waxay isku raaceen inay la shiraan laakiin kuwii uu ka digayay qaar ka mid a azayn alxaafid iyo asaalix nuuraddiin iyo ashraf lmansuur kii saaxibu xums ka taliyayo xums kuwaasi waxay u arkayaan inaan ninkaa lala shirin wargaalka weyne hadduu maqlo ninkaasaynu la kulannay inagu inagu durdurinayaa bay leeyihin haynoo soo dhowaynin isagana meesha waxaa jira xisbi hoose oo tataarka la shaqeeya tataarku wakhtiga kan waa addawla alcaalamiya alkubra waa alqutb alwaxiid waa dowladda keliya dunida waktiga ka ka talisa sidaa maanta dowladaha waaweynee dunida ka taliya ay u leeyihiin axsaab iyo afkaar waddannada yaryar ka furan oo fikradooda hirgelinaysa oo wixii iyaga ka soo baxa ku shaqaynayo qaabka ayin bay wakhtiga kanna ahayd dowladdii weyneed ee tataarki markaa waxay leedahay rag badan oo afkaarteeda soo dhowaynayo oo leh nimanka ha laysu dhiibo waxbay layna yeeli maayo aan la dhaqanno saaxiib la noqonno halka aan kala wadno dad badanoo le baa meesha jira arrintii may dhicin ninkii la odhan jiray almelik annaasir wuu aqbalay inuu ninkan soo dhoweeyo inay wada hadlaan laakiin wada hadalkiisii sidii uma muuqanin ee waxaa buu yidhi niyo waxaanaad sheegaysaa wax soconaya maaha nimankan tataarka aniga weli waaba isku yaro fiican nahay adiga cid kuu shafeecdaa aan diro oo holaaka u tagta oo kaala hadasho adigana inaan waxba lagu yeelin dee aan sidaa yeelna buu yidhi dagaalkan iyo baabkan aad sheegaysan inaan iska dayno kaamilkii wuxuu ku yidhi ji'tuka fii amri diini wa tucawidanii canhu biamrin dunawiy amrin diiniy ayaan kuula imi buu leeyahy adna beddelkeeda waxaad iiga warramaysaa adduunyo sidii loo heli lahaa baad iiga warramaysaa markuu arkay inaanu aqbalay buu yidhi haddaba iska noqo haddii uu tataarku ku soo doonto markaasaan ciidamo kuu soo diraya ku caawiyo oo wax kaa dhiciye warkoo halkaa maraya ayaaba baqdaad duntay yani waxaan rabaa intaynan hoolaako iyo socodkiisa ka warramin inaynu fahmno wadcigu halkuu marayay iyo siduu u ekaa qoladanoo wada hadalkaa wada oo nina uu leeya waraan jihaad tagna nina uu leeya aan kaa muslaxo oo aan kuu soo shafeeco qaado ayaaba waxaa yimi khabarka odhanaya baqdaad in la qabsaday dee ninkii awalba lahaa aan kuu shafeeco qaado hadduu maqlo baqdaadba waa la qabsaday warkii muxuu noqonayaa waa warcad kaamil wuxuu go-aansaday inuu noqdo se uu dagaalamo kooxdanna uu iskaga tago noqo markuu isyidhi baa waxaa la kulmay sheekhii la odhan jiray ibnu shadaad ibnu shadaad baa wuxuu ku yidhi alkamil alayubiyibu wuxuu ku leeyahay inaad melik naasir u timaaddo horta waad asiibtay buu leeyahy fikraddaasi fikrad xun may ahayn laakiin noqoshadaadu fikrad saxa maaha buu leeyahy oo maxaan yeelaa war naasir yuusuf hore u dhaaf buu leeyo masar qabo iyo nimankii mamaaligta ahaa masar dowlo cusub baa ka bilaabantay oo dowla layuubiya way dhammaatay dawlo mamaalik la yidhaahdaa markaa ka soo bilaabantay dhaaf buu yidhi kanoo dowladdaasi u gudub kaamil baa wuxuu yidhi waxaan ka baqay naasir qalbigiisa iyo baqashadiisa waana col qolada ah marka haddaan xaggaa usii tallaabo inuu isaguba dagaalkan ugu qaadaa baan ka cabsanayaa buu leeyahy sidaa awgeed masarna uuma gudbi kara buu leeyahy ibnu shadaad baa wuxuu ku yidhi haddaba intaad miyafaarqiin ku noqoto kanaad leedahay wuu baqayaa carruurtaada iyo reerka iyo waxoo dhan intaad soo kaxayso isaga dulkeed oo dhan waar waa kuwan waxaygii oo dham iyo waan kula dhimanaya magaaladiina madaxu yeel laakiin taasna muu qaadanin waayo wuxuu arkayaa ninkani inaanu ahayn nin marnaba u soo jeeda dagaal marka qadiyaddu markay halkaa maraysay kaamil wuxuu ku noqday magaaladiisii hoolaaka iyo ciidamadiisiina koox yar oo ilaalisa ama waxoogaa ciidan uu baqhdaad kaga dul tegay laakiin ciidamada intii badnayd eeraan waqooyigeeduu la kacay waxaa bilaabmay dowladihii yaryaraha ee islaamiga ahaa iyo raggii ka telinaya madaxda ahayd wufuud inay soo wada diraan ama iyagu yimaadaan iyagoo madaxweynaha cusubi guusha uu gaadhay ku tahniyadaynaya maxaa la tahniyadaynayaa hal milyan oo muslima oo baqdaad lagu xaaqay iyo caasim alkhilaafa alislaamiya oo tirtirantay tahniyadeeday u socdaan markaa waxaa la tahniyadaynaya maxay holaco hoolaco waa ninkaasi gaalka ah ciidankiisa wuxuu soo kaxaystay isagoo sideed iyo soddon jira ah. waxaanu ku dhintay gebigiiba sideed iyo afartan jir meelahaasaan filaya hooyadii kristan nastuuriya bay ahayd xaaskiisuna waa kiristaanad iyaduna xaaskan hadda aabbihii buu ka dhaxlay aabihii baa qabi jiray aabihii markuu ka dhintuu isna dib u guursaday hoolaco eh, madhabkiisa diinigiina waa madhabka rawxaaniga ah ee arwaaxda iyo shayaadiinta iyo beliya baaskaasi in la caabudo oo hal milyanoo muslima ah dhiiggooda ku faraxashay magaalo qura ma aha intuu dad soo laayay waxaan ka warramayaa waa maxay waa baqdaad keliyaa la leeyahy min tamaaniya mi'ata alif ilaa milyuun ayaa la gaadhsiinayaa dadka qaarna way ka badiyaan mu'arikhiinta qaarkood ayaa wufuuddii caalam caalamulislaami ka socotay soo socotaa iyagoo raba inay tahniyadeeyaan waxaa yimi amiirkii haystay magaalada muusa la yidhaahdee ku taalla ciraaq oo badruddiin lu'lu waa ninkii uu lahaa alkaamil waar badruddiin warkiisa ha dhegaysanin ayaa u horeeyo soo socda oo kaalmaynaya oo tahaniyadaynaya waxaa yimi mantiqat ilanadol ama turkiya qaybo ka mid ah siiba wasti turkiya turkiya barhtamaheeda labadii nine ka telinaya dowlad salaajiqa alislaamiya ka soo hadhay ka kawsa thaani iyo qalj arsalaan araabic labadaasaa yimi oo iyana hoolaako ku tahniyadaynaya sida wuu galay culammadii muslimiintii iyo boqorkii muslimiinta iyo waxaaba markii la biraynayay sidii uu gowracay waxaa kaloo yimi alashraf ilayuubi nin isna ayuubiyiintii ka mid ah oo haysta magaaladan xims la yidhaahdo ee hadda dagaalladu ka socdaan waxaa kaloo yimi oo isagu wafdi gaara soo diray annaasiri yuusuf oo ah amiiru xalb wa dimishq waxaa awow rumo u ah salaaxaddiin alayubi salaaxaddiin alayubi kuu awowga u yey inankiisii buu soo diray oo uu hadyada u soo dhiibay oo uu leeyahay bogaadi muslimiintaasi la jebiyey oo weliba dano kalena wuu soo diray dadkii muslimiinta ee madaxda ka ahaa ciraaq waqooyigeeda iyo shaam iyo turkiya iyo mandaqada intaa leeg waxay yimaadeen iyagoo holaako ku tahniyadaynaya jabkii uu muslimiinta jebiyey amaa holaako dhankiisa haddaynu ku noqonno waxay yidhaahdaan laba mushkiladood ba markaa isaga hor midi waxa weeyaan nin uu arkayo inuu isagu mucaahadaadkiiyo waxa kanaanu raacsisnayn oo luqada casrigan lagu hadlaynu odhan karno irhaabi buu ku sifeeyey inuu yahay oo isagu u baahan muslimka dhabta ee samaaxada iyo nabadgelyada ka warramaaan ahaynee muslimka xag jirka ah waa alkaamil moxamed ilayubi iyo miya farqiin magaaladiisii la odhan jiray maya faariqiin mushkiladda ninkaa inuu meel ku hubsado taasi waa dhan maya faariqiin magaaladan la yidhaahdo iyo alkaamil moxamed ilayubi waa inuu meel ku hubsado magaalada tani maya faarqiinta lagu sheegayo waa dhulkii cumar bin lkhadaab furtay cahdi saxaaba siddeed iyo tobankii hijiriyada ayay muslimiintu meesha tan furteen waxaanay ku taallaa baynu nidhi buxayrada waan la yidhaahdo ayay ku taallaa dhinaceeda galbeed waa sharqi turkiya waa turkiga dhankiisa bari bay ku taalla ninkan kamil moxamed la yidhaahdaa markaasi turkiga berigiisa mandaqadaasi siiba mandaqat aljaziira loo yaqaano jaziiradu waa labada webi ee dajale iyo furaad inta udhaxaysa inahaas buu ka talinayay oo waqooyiga ciraaq oo galbeedka xiga iyo shimaali sharqi suuriya iyo diyaar bakri inku beegan inaha weeyaan intuu ka taliya ninka kani taasi waa mushkiladda koowaad oo magaaladaas iyo wixii laga yeelayo iyo ninkaasi mushkiladda labaad waxay yidhahdaan waa mushkilad taafi oo ah boqorradan iyo waxaan u yimi nin waliba wuxuu rabaa meeshii uu haystay inuu daayo oo uu uga wakiil noqdo uun dowladda weyn inuu saaxiib la noqdo wakiil ka noqdo oo meelahaasi ka taliyo holako waa nin daki ah waxa uu u fiirsaday qadiyaddan siduu u maamuli kari lahaa kow ninkan loo taaglaayahay dagaalka doonaya wuxuu go'aansaday inuu u diro rasuul ergey ergeyga gaarka ee dowladda weyn ka socda in loo diro ergeygan gaarka ahi wuxuu sidaa war sheegaya fikraddan daa'ishka ama fikraddan mintidnimada inuu ka noqdo oo dadkii kaloo dhammiba waa kuwa waa tahniyadaynaya isa soo dhiibaye isaguna inuu isdhiibka aqbalo ergeyga loo doortay waa ergey gaar ah oo afka carbeed ku hadla laakiin masiixiya waa wadaad carbeed oo qisiisa ah oo yacquubi la yidhaahdo ninka kani dhowr shayba wuu loo doortay koo waa nin af carabi ku hadlayo ay isfahmi karayaan alkamil alayuubiy oo waxa laga rabo u sheegi kara isla markaana dee xarbi nafsiga samayn karoo sheegi kara tataarka iyo xooggooda iyo intaay leegyihin iyo waxay dad soo laayeen iyo bahala cuninayiin iyo niman aan xaggooda dee la eegi karin inay nin sharxi kara weeyaan waa marka labaadee waa nin masiixiya ah. nin masiixinimadani macno kaley samaynaysaa marka kanoo waxaa la rabaa in la tusiyo qoladan muslimiinta ah kristanka iyo dowladda tataarkii inay wada socdaan ou qadiyaddaana fahmo weliba maya faarqiin meeshan la yidhaahdo iyo gobolkan uu ka talinaya alkamil moxamed alayuubi dowladaha ku hareeraysani dhanka bariga armeniya ka xigta oo boqortooyo kristan markaa ah dhanka waqooyiga waxaa ka xigta korj korj waa gorgiya oo iyana ah dowlad masiixiya maadaama labada dhinace kaleba ay ka xigaan labadan dowladood xagga hoosana oo weliba junuub sharqiyana dee badruddiin lulu baa ka xigo waa muusal oo isna waa ninkii hore ee xagga kan tegayey dhanka waqooyi galbeedna waxaa ka xiga labadii nine kale iyana dowladda u yimi ee kaakows iyo arsalaan labadii boqortooye kale ka xiga marka wuxuu ku jiraa xero dhammaanteed ah xilfiga holako waqooyi bari koonfur hawd galbeed dhan walba xilfiga ayaa ka xiga mandaqada quree u bannaanaan kartaa waa ninkanay isku reerkayiin mandaqadiisu ah in turkiga hoostiisa laga baxo dhanka iyo xalab dabeetana dimashik loo kaco intaasoo qura dee naasir yuusufna isna kama gadisna kuwa kan marka wuxuu u eg yahay jasiiro yaroo mu'mina oo ku dhex taalla koox maxaynu nidhaahnaa munaafiqiin iyo gaala wadata ah ayaa dhan walba ka soo xigta kamil wuxuu qaatay go-aan ah inuu dagaalamo meel kasta awooddiisu dhigto inuu dagaalamo ergeygii la soo diray jawaab wuxuu ka dhigay inuu isaga madaxa ka gooyo islaamka ma aha in ergada la laayo hase yeeshee ninka kani wuxuu ku kacay ergeygii loo soo diray qisiis yacquubi isagana madaxuu ka gooye marka waa iclaanu xarb waa dagaal baan diyaar u ahay hoolaakowe wixii kale aad samaynaysa ad ugu wareeg holaco markii uu ninkani dagaalkaasi iclaansaday ciidan buu diyaariyey uu u dhiibay inanuu dhalay oo ashmat ibnu holaco la yidhaahdo ayaa ciidan la siiyey waxaa la yidhi adugu waxaad u kacdaa maya farqiin magaaladaasi alkamil ilayuubi uu haysto ayaa ciidankaasi loo diray isla markaa waxaa la amray duwalkii yarnaa hereeree ka xigay inay dee irhaabigaa dagaalkiisa ka qayb qaataan dabeetana labadii dowladood ee armeniya iyo georgiya ee xagga sare ka xigay iyona ciidamay soo direen ay dhankooda dagaalka ka soo gelayaan waxa uu go'aansaday ciidamadiisa inuu maadaama laga tiro badanya inuu magaalo isugu geysto oo meel qudha dagaalka ka galo afar bilood qabsashadii baqdaad kadib rajab markay marayso ayaa la go'doomiyey magaaladaasi meya farqin la yidhaahdo magaaladani way dagaalantay waxaanay go'aansatay inay dagaalka wadaan amiirka hogaaminayaa waa nin geesi ah isla markaasi waa nin gacan furan laakiin waa nin nool duni aqbiyaa ay nooshahay madax muslimiinoo wax magarato ah ayuu ku dhex nool yahay waxa uu go-aansaday markaas wixii uu hanti haystay intuu dadka isugu yeedho inuu idhahdo waxaan adduun hayoo dhan waan ka baxay hadday dahabta iyo hadday fidata iyo hadday makhaasin tahay ma magaalada hala difaacdo xoole waxaynu haysanay waa kuwa kan dadka oo dhammina waxay aqbaleen inay dagaalka la qaataan qoladii gaaleedna waxay qaadatay go-aana inaanay isku maqiiqin meesha tan ee inay go-doomiyaan un xisaar in la saaro xisaar baa la saaray ciidamada uu wato ninkan alkamil moxamed waxaa ku jira bay idhaahdeen laba nin oo farisiyiin ah yacni laba faris ama laba dagaalyahan oo ciidanka tataarka aada u dawakhiyey xamlaad aada u adag oo ku dhufo ka cararana ku qaaday waxaa aada ugu adkaatay tataarka inay magaalada tan galaan laakiin dhanka kale waxaa u fududaatay go-doomintu inay mid dhaban noqoto dhinacyadii gaaladu ka xigtay dee ciidamaaba ka soo xiga dhinacyadii muslimku ka xigayna waxay aqbaleen annidaam اduwali ljadiid inay u hoggaansamaan waxaa cilaaqaadka loo gooyey markaasi magaaladaasi miya faarqiin la yidhaahdiyo wixii deganaayoo dhan waxa la joojiyey in waxba haba yaraatee laa raashin walaa biyo walaa hub walaa waxba toona inaan laga gadin ama xaggooda loo kaxaynin shacab iyo ummadiba isku raacday yacni waxaan rabaa inaynu ogaanuun taariikhdu mar kasta oo muslimiintu ay daciifaan iimaanku uu liito mabaadidu ay lunto waa nafsuha taarikhda idinku nooshin waxaa maqlayseen ciraaq baa la doomiyey muslimkuna waa la go'doomiyey raashinka iyo wax walba waxaa maqlayseen khazaa la go'doomiyey raashinka iyo hubki iyo wax walba waa loo diiday dowlad weyn oo dabaabayaal iyo kaarayaal iyo dayaarada wadataana waa garaacaysaa waa tumaysaa kuwa ku xigaana godkay qoteen ee ay bariiska ka raadsadeen godadkay ka duminayeen waa nafsuha waa shaakiladaasi uun marka kan addawla alkubraa maraykan maaha addawla alkubraa dunida markan ka talinaysaa waa mongolian waa dowladda tataarka duwalka yarar ee muslimiintuna waa tuulo tuulo waa ximis iyo muusal iyo xalab iyo dimashik iyo maardiin iyo waa magaalo magaalo waa sidaa iminka u yihiin un gobol gobolka yaryar iyo waxa yaryar waxaa la amray markaasi cunaqabatayn in la sameeyo cunaqabatayntaa cid dumin karta ama ka hortegi kartaa ma jirto caalam alislaami dowladihii yaryaraay ee dhammoo joogay waa isku raaceen waxaa iska macruufa wakhti kasta sida ay u jiraan dad muhabbitiina oo dadka niyaddooda jabiya oo dib u dhiga oo yidhaha wax layskama celin karo oo in laysdhiibaa roon oo kan waxaa akhriya mar kasta waa joogeen waa la akhrinayay qaar munaafiqiinoo madaxda nooca kana ammaanoo yidhaahda min alxikma waasiyaasa farsamada nimankana hayaan ayaa xikmadda iyo siyaasaddu mar walba waa joogtay waa joogeen mar walba dad yidhaahda cidda muslimkaee isku dayda inay wax iska dhiciso la yidhaahda waa waalayin ama may xisaabtamin ama waxba kala garan maayaan cid tidhaahda waa joogtay magaalada tani laakiin waxay go'aansatay inay wax iska celiso waxyaabaha aadka u cajiibkaa markaa waxaa ka mid ah taarikhyahanadu ay sheegaan dadka qaar waa la fahmi karaa bay leeyihin baqaa iyo waxa ku kalifay waxaa ka mid ah muusal kaa haystee badruddiin lu'lu ah iyo salaajiqada madaxdoodii qoladii turkiya ka talinaysa ke kawsathani ama qalj arsalani raabica kale laakiin waxay leeyihiin ceebtiisa waxa aan la aqbali karin karinee la qaadan karin waa ninkan ay ninkana isku reeriyiine shalayna uu yime u lahaa waraan kula difaaca wadannada ila difaaca ee lahaa ciidan baan kaa daba diri doona iska noqo annaasir yuusuf alayuubiy oo labadii magaale ugu xooga badnaa ama ciidamadii ugu xooga badnaa markaa isagu haysta muu eegin diin iyo caqiidadii kala dhexaysay ma eegin jaarnimada iyo waxa kala dhexaysa ma eegin bucdiga istraatiijiga iyo haddii kan la soo cuno in isagana berita la cuni doono intaa waxa u dheer labada ninba waa ayuubiyeen waa isku one family mu eegin qoladan la bakhtiinaya isla faamiligiisii inuu yahay shalay baana awowgood dhintay salaaxaddiin alayubi waxaasoo dhan ma eegin isagoon salaaxaddiin alayubi toddobaatan sano weli ka soo wareegin ayuu xaalku halkan maraya alkamil ninkani waa kii yidhi markaa lagu weeraraabaan kuu soo hiilinaya nujda iyo kaalmu ka dalbaday se waa diiday inuu u gargaaro wax kaalmaa inuu u diro waayo kumaba fakerin marnaba inuu dae dagaalamo bal eh dee wufuudda raggii diraya buu ka mid ahaa inuu ninkan u gargaara daayee wafduu diray uu madax uga dhigay inankiisii alcasiiza lo odhan jiray oowa hadiyada hoolaaka ugu sii dhiibay hadiyadaha iyo bogaadinta muslimka laynteeda markuu sameeyo kadib codsina wuu u dhiibtay hoolaako uu leeyahay qolo xaggan iga xigtoo masar la yidhaahda baan rabaa inaan ku diilo eh waxaan rabaa dee dawladda weyne inay caawiso qolada tan ila qabato bal waalidaa arag adigu muslimka xaggan laga soo xaaqaya kaydadiisu xigeen baa hadda xisaar ku jira isna gaalku wuxuu weydiisanayaa in madad la siiyo qolo kaloo oo masar la yidhaahdo xaggan kasii xigta dowlat ilmamaalik inuu ku duulo laakiin dee nimankan siyaasiyiinta ee waaweyne markaa dunida ka talinaya ninkan nacasnimadiisa wuu fahmay holaco holaco wuu xanaaqay wuxuu ka xanaaqay sidee iyadoo madaxdii wadannadu ay imanayaan oo lay bogaadinayo oo lay tahniyadaynayo aada adigu inankaaga u soo dirtee tahniyadda adigu aada uga soo qaybgeli weyday mas'aladaa holaaka wuxuu u arkay inaanay sha'nigiisa weyn wax u cunta ahayn nooc min xaqiraadaynay ti dowlati tataari alkubraa inuu usoo diro dimashik iyo xalab ninka haystaa inankuu dhalay wax cuntamo maaha muu liqin arrinkaa iyadaa dowlad kalean kusii duulaya ee caawadaba intaan laislaba gaadhin may tani u cuntamin sidaa daraaddeed holaka warqad buu qoray waa naasir yuusuf uu u dirayo waraaqda maxaa ku qoran waxa macruuf ah hoolaku af carabiga ma yaqaano mongoliyana carabiga laguma yaqaano laakiin meel kasta kuwa aftahano oo turjumaano oo munaafiqiin oo aduba oo luqada yaqaano wax walba yaqaanaa hoos ordaya waa tan warqaduu qoray bal hoolaako warqadiisa u fiirso naasir yuusuf wuxuu leeyay hallay caawiyo holaaka jawaabtan buu u diray aladii yaclam bihi اlmeliku naasir صaaxibu xalb أna qad fataxna bagdaada bisayf اllahi tacaala waqatalna fursaanaha wahadamna bunyaanaha waasarna sukaanaha kama qaala allahu tacaala fi kitaabihi اlcaziiz ina almuluuka ida dakhaluu qaryata afsaduuha wajacaluu acizaةa ahliha adilah wakadalika yafcaluun واstaxdarna khaliifataha وsأlnahu can kalimaat fakadab fawaqacahu الndm واstawjaba mina اlcadm وkana qad jamaca dakha'ir nafiisa وkanat nafsuhu khasiisa fajamaca اlmaal walam yacbaأ bالrijaal وkana qad nama dikrah وcaduma qadarah wnaxnu nacuudu biاllahi min الtamaami wاlkamaal إida tama amru danaa naqsuhu twaqac ziwaala ida qiila tama إida kunta fii nicmaة farciha faإna almacaasi tuziil الnicma wakam min fataa baata fii nicmaة falam yadrib اlmowti xataa hujima إida waqafta calى kitaabi hada fasaaric birijaalika waamwaalika wafursanika ilى طaacati sulطaan اlأrض ta'man sharة watana اlkhayra kama qaala allahu tacaala fi kitaabihi اlcaziiz وأn laysa للإنساaن إلا ma sacى وأna sacyahu سوfa yurى ثuma يجزaه الجزاء الأوفى wa waa waraaqda qur-aanku ku qoran yahay hoolaakay ka socota hoolaako wuxuu ogyahay nimankuu la hadlayaa noocayi saa daraaddeed wuxuu diray waraaqda uu leeyahay wuu og yahay buu yidhi boqor naasir oo xalab ninka ka taliyo ahi inaanu baqdaad ku furannay seeftii ilaahay buu leeyahay oo aanu geesiyaasheedii laynay oo aanu dhismaheedii duminnay oo aanu dadkeedii maxaabiis ka qafaalashiya maxaabiis u qaadannay sida ilaahayba qur-aanka ku yidhi buu yidhi boqorradu hadday magaalo galaan waa fasaadiyaan oo dadkeedii madaxda ahaa bay dulleeyaan wakadalika yafcaluun waannu u yeedhnay buu yidhi boqorkeedii su-aalaannu weydiinnay been buu noo sheegay dabeetana bal ayaa qabsatay buu leeyahy waxaanu naga mutay dil buu mutay buu leeyahy xoolo badan buu uruursaday naf liidatuu ahaa buu leeyahy xooluu uruuriyey ragse muu dhaqan buu leeyahay xoolaha raggii ilaalin lahaa muu dhaqanin buu leeyahay magiciisaa weynaaday sharaf buu yeeshay ilaahayna waxaanu ka magan galnay buu yidhi dhammaystirinka dabadeed nuqsaanta timaadaan ka magan galay buu leeyahy dabeetana gabay buu tirinayaa masaladaa ka warramaya wax walba hadday kaamilka gaadhaan kamaalna yeeshaan inay dhibaata ku dhacdo kadib buu wuxuu leeyahy holaako waraaqdaydaasi hadday ku soo gaadho fasaaric birijaalika wa amwaalika wa fursaanika ilaa taacati suldaani lard la soo degdeg buu leeyay waxaad rag iyo xoolo iyo geesiyaal iyo farda haysataba soo kaxee oo degdeg ugu kaalay buu leeyay boqorka dunida ka taliya markaasunbaad sharkiisana ka nabadgeli kartaa khayrkiisana heli kartaa sida ilaahay qur-aanka ku sheegay buu yidhi waan laysa lilinsaani ilaa maa saca bini aadamba miyuu leeyahy wuxuu shaqaysta mooyaane wa anna sacyahu sawfa yuraa wuxuu shaqaystana waa u arki doonaa uma yujzaahu ljazaa ilawfa walaa tuca marna buu yidhi hays hortaagin ergeyga aan kuu soo diray sidaad ergeygii hore aanad isu hortaagtay aad u iman weyday dabeetana wuxuu ugu qoray faimsaakun bimacruuf aw tasriixun biixsaan waqad balagana ana tujaaru shaami wagayrihim inhasamuu bixariimihim ilaa masr weliba buu leeyahy waxay soo gaadhay tujaartaadii waxaysatay qaar badan oo ka mida ah inay carareen oo xoolihii iyo dumarkii iyo wixiiba ay qaateen oo masar ay u carareen waana waaqaco jirtay culimmadu yidhaahdaan fa in kaanuu fi ljibaali nasafnaaha wa in kaanuu fi lardi khasafnaaha waxaasii yaacoo dhammi buu yidhi hadday buura fuulaanna buuraha waan afuufi doonaa way bidi doonaan buu yidhi hadday dhul tageenna waan la goyn doonaa doonaayo way degi doonaan dabeetana gabay kale qoreen nimankii aduubadahay waxay leeyihin ayna الnajaatu walaa minaasa lihaaribin waliya albasiطaani الnada wاlmaءu dallat lahaybatina اlusuudu waasbaxat fii qabdati اlumaraءu wاlwusaraa'u gabay kale uu qoro marka uu leeyahay xaggee baa lagu nabadgelayaa xaggeese loo carari karayaa anigoo dunidao dhan yacni gacanta igu jirto haybadayada libaaxyadaa u dulloobay gacantaydana waxa umare iyo wasiiro dhammina halkan ku hayaa buu leeyahay waraaqdaasaa loo qoray boqorkii dimashaq haystay iyo xalabka talinayay maxaa ka filaysaan marka kursiga waa la jecel yahay in laga kacaana ma fududa ninkii uu hadaayaadkiiyo wax walba u dirayna saan buu ku soo jawaabay hadduu jihaad iclaamiyey marka annaasri yuusuf wuxuu leeyahy jihaad weeyaan waa mar baqdaadna la haysto miya farqiinna ay ku jirto xisaar ay ku jirto markay kursigiisa soo gaadhay ayuu jihaad iclaamiyey waxa kaaga daran jihaad iclaaminta nin buu haddana diray xagguu u dirayaa ma maaligtuu diray masar buu ninuu diray uu leeyahay soo gaadha shalayna xagguu u dirayey hoolaakuu diro dirow lahaa isoo gaadh qolada maan qabsanayaa oo ciidanisi kii uu lahaa waan qabsanayaa ayuu haddana u dirtay rasuule wuxuu leeyahay waar isoo gaadha waa lay hayaa tataarkii baa haye yacni marka mabaadi'du lunto ee umamku ideologiga iyo caqaa'idii waxay rumaysan yihiin markay lumaan saasay noqdaan ninkay marna cadow u arkaan marna saaxiib u arkaan hala yaabin maanta haddaad soomaaliya kuwan iyo kuwa xiga iyo waxa xiga aragto marna xabashi laleey waa lala dagaalamaya marna xabashi laleeya soo yaacona soo gaadho qolo kalaa nahayse waa nafsu shay waa mabaadi'du hadday lunto kursigunbaa asala kursigaa wixii uu ku nabadgelayo haddii gaal la keeni kara iyo haddii muslim la keeni karaba wixii kursigaa ilaalin karaya waa la keenaya hadda ninkan odaygaa agtiisa jihaad baa ka iclaansan caamadana barh baa loo sheegayaa in jihaadkaasi la galo annaasira yuusuf magaalada ku xigtay wuu go'doomiyey oo raashinkuu ka jaray wax walbana wuu diiday ninkay tolka ahaayeen haatanna jihaad buu iclaamiyey dadkii barh baa xamaasaday qaadoo aqbalay waayo dadku waa muslimiin isla markaana gaalkan tataarkaa ma rabaan agtoodana waa ku adagtay in gaal uu xukumo bulshadii badh baa aqbashay dabeetana dagaal baa loo diyaar garoobay laakiin dagaalku dhab ma ka yahi naasir yuusuf dagaalku dhab ma ka yahi su-aal isweydiinla weeyaan waxay ahayd hadduu dagaalamayo inuu ama kuwa xisaarka jira dagaalka ka dee taageero ama bal sidii kale uu dagaal u geli karo bal u fiirsa haddaba say taarikhyahanadu sheegayaan waxay dhahaan ciidan buu ururiyey ciidanku wuxuu ku ururiyey barza tuulo yaroo la yidhaahdo dimisha ku xigta ayuu ciidankiisii isugu keenay dee waxaanay ahayd xaguu ka taliyaa ma dimishiq buu ka taliyaa mise ilaa xalab buu ka talinayay waxay ahayd inuu xalab xagga shishe ka maro waayo tataarku waxay go'aansadeen dhanka sare inay ka soo galaan iyadoan qadiyaddaa aan ka warramayo hoolaaka iyo sheekadiisa tilmaami doono laakiin xalabka muu difaac gelina waddankiiba intuu ka soo kacay buu wuxuu yimi maxay dimashik duleedkeeda tuulo yaro ku taalla ayuu ciidanka ku uruuriyey si uu halkaa uga dagaal galo waxa uu sameeyey marka amiiradii kale meelahan daadsanaye ee ayuubiyiinta habuu waraaqa u qortay amiiru kark kark waa albaxri lmayit bay bariga ka xigtaa waa urdun qalco weynoo ku taalloo macruuf ahayd waa isna caailadaa mid ka mid ah almuqiit fatxuddiin cumar nin la yidhaahdo ayaa ka taliya kaasuu u qortay uu leeyahay soo gaadh kanina waa nin shaakiladiisa marna yidhaha waan dagaalamaya marna dagaal ka baxa marna ku duula masar marna ka soo noqda intaa markuu sameeyey balan ninkaa iyo dagaalkiisa iyo diyaar garowgiisa halka ku dayno ninkii la odhan jiray holaco oo qalcadii shaha deggan oo ciidamadii meesha ku urursaday wuxuu diyaariyey sidii uu dagaalka u geli lahaa maadaama uu naasir yuusuf iclaansaday inuu dagaal bilaabayo waxa uu ninkani sii xoojiyey xidhiidhkii uu la lahaa masiixiyiinta isla markaasi waxa uu bilaabay si xidhiidhkaasi uu xoogoobo inuu hadiyado iyo abaalmarino siiyo boqorradii dagaalada la galay ee masiixiyiinta ahaa oo haythum oo armeniya ka talinaya iyo gorgiya boqorkeedii iyo amiiru antakiya turkiga qayb ka mida ah nin ka talinayo bohamand la yidhaahdo kooxahaasi hadiyado badan buu siiyey ciidankiisii markuu soo kaxeeyey umuu arag boqorkan jihaadka iclaaminaya wax weyn inay tay laakiin wuxuu bilaabay sidii uu ciidamadiisa u kaxayn lahaa ciidamadiisa marka la eego laba waddo mid baa u furan inuu ka soo baxo iiraan ou saxaarahan ballaadhan ee ciraaq iyo udhexeeya suuriya uu maro oo uu dimishiq halkaa ka galo oo dagaalkaasi uu si fija ah uu galo laakiin ciidan aada u ballaadhanna wuu wataa inuu galo meel khatarana wuu diiday goobtani bidabd waa meeshii uu e, khaalid ibnu waliid markuu shaam iyo ciraaq dagaalka u kala soconayay waa dhulkuu fardaha ku maraya aan ceel iyo baatoona lahayn oo runtii cawaamishii nasriga alle uu ku siiye waaweynaa ka mid ahaa inuu saxarahaasi muddo yar kaga gudbiyo ciidamadiisa laakiin ninkani wuxuu doortay waddo ka fudud inuu maro waa waddo ah inuu ciraaq waqooyigeeda u kaco laakiin taasi waxay keensanaysaa labada webiba inuu ka tallaabo oo uu turkiya xaggeeda hoose diyaar bakar soo maro ou dabeetana waqooyiga suuriya oo xagga sare uu ka soo galo oo xalab iyo dhankaasi uu kaga yimaado go-aankaabuu ah hoolaa ka qaatay inuu xagga sare ka soo galo waayo inkastoo anhaartiiyo webiyadu ay yihiin mucawiq abiiciya ah. yacni shay ciidamo ballaadhan in laga tallaabiya ay adag tahaya ah. haddana waa dhul daaqsin fiican leh oo fardaha iyo dee ciidanku uu dhulkan uu marayo ay wax fiican ka helayaan biyo badan leh oo aan la haraadaynin isla markaana waa meel u dhow ciidankii hore meeshuu u diray oo haddii ay u baahdaan taakulayn miye farqin ciidankiisii go-doomiye go'doomiyey inankiisu watay dee waddadan iyo meeshaas ilaa boqol iyo toddobaatan kilomitr meelahaasay isu jiraan xaggaana taakulayn buu siin karaa wuxuu doortay markaa inkastoo cunsur mufaaja ay ahayd inuu tan kala maro inuu taa sare maro oo aanu ciidamadiisa iska lugoynin ayaa ciidamada aadka u ballaadhan ee ragga badhay ku sheegeen ilaa laba boqol iyo konton kun qaar leeyihin ilaa boqol iyo labaatan kun aduu ciidamo boqolaal kuna ah ayuu wadaa hamadaan buu ka soo dhaqaaqay isagoo dhanka galbeed u socda buuraleydaasuu ka soo tallaabay ciraaq ayuu waqooyigeeda bari soo galay magaaladan irbi la ee yidhahdee eh, kurdidu degaan buu maray waa sii dhaafay magaaladan muusa la yidhaahdo ayuu tegey oo badrudiin loo egri uu haysto waa ka tallaabay halkaasu wuxuu kaga tallaabay webigan dajla la yidhaahdo oo aynu odhan karno waa teedkii koowaad ee biyo ee celinayey oo ciidan intaa leg in webi laga tallaabiyaa wax fudud maaha saa daraaddeed mantiqo aamino aan dagaal ku qabsanaynin waa inuu ciidamadan ka tallaabiyaa marka badruddiin lo lo-lo ma aha nin dagaalo waa ninkii soo dhowaynayey meeshaasuu ka tallaabiyey waa ka sii socday ilaa ilaahay uu ka tallaabay webiga dajlah uu dhanka kale uga tallaabay dabeetana wuxuu sii qabsaday magaalada nasiibiin la yidhaahdo ee koonfurta turkiga ku taalla waa magaalo markaa boqol iyo toddobaatan kilomitr u jirta miya faarqiintii halkaa markuu joogay ee magaaladaa qabsaday aanu wax dhiba la kulmin ayuu magaalooyinkii yarraa ee agagaarkeed ahana xaraan iyo raha iyo albiira iyo magaalooyinkaas oo dhan buu yana cagta mariyey waa koonfurta turkiga oo dhan markaa ayuu gacanta ku wada dhigay halkaa markuu joogo waxay yidhaahdaan dhanka kale weli xisaarkii wuu ku socdaa magaalada miya farqiin inuu inahaa ka soo tallaabo oo uu soo socdo ilaa iyo uu soo gaadhayo Eh, elbira ayuu kaga tallaabay webigii furaat ee uu dambeeyey ilaa iyo uu ka soo gaadhayo xuduudda turkiga uu ka soo tallaabo oo usoo jirsado magaalada xalab la yidhaahdo in konton kilomitir u jirta waktigaasi waxay ku qaadatay hal sano ciidanka tiradaa leh in halkaa laga dhaqaajiyo sidaa loo wado intaasoo magaalo la dhex mariyo intaasoo dhan uu sii socdaa waxay ku qaadatay hal sano muxaram marka ay marayso lix boqol konton iyo siddeeddii ayuu wuxuu bilaabay inuu square ka qabto magaalada xalab la yidhaahdo xalab waxaa markaa amiir ka ah oo wakiil uga ah naasir yuusufkii adeerkii oo tooraan shaah la yidhaahdo oo isna ayuubiyiinta ka mid ah tooraan shaah waa nin mujaahida oo dagaalyahana wuxuu diiday magaalada inuu furo markaasi ee dagaal buu iclaansaday nimankii tataarka ahaana manjaniiqdii ilaa labaatan manjaniiq manjaniiqdu waa almadaafic athaqiila fi hada alcasr waa madaaficdii waaweynaydee casrigaa ah, derbiyada lagu dumin jiray ee magaalooyinka lagu weerari jiray ilaa labaatan manjaniiq buu u rakibay waxaa bilaabantay in la garaaco magaaladii xalab lo odhan jiray sanad iyo lix bilood meelahaas bay maraysaa markaa miya faarqiin inta ay ku jirto go'doominta magaaladii miya farqiin la odhan jiray waxaa ka dhammaaday raashinkii inayse isdhiibaan way diideen dabeetana wabaa xanuunnaa ka dilaacay dadka intii badnaa gaajay u geeriyoodeen iyo xanuunnadii markii dhaqdhaqaaqa magaalada uu yaraaday bay waxay bilaabeen qoladii ciidankii dul fadhiyana inay manjaniqyada ku garaacaan oo ay dumiyaan suurkii ama qalcadihii ku wareegsanaa magaalada siddeed iyo toban bilood kadib sannad iyo lix bilood kadib ayay magaalada gudaheedii soo galeen taarikhyahanada qaarkood waxay yidhaahdaan dad nool magaaladaba waxaa loogu yimi toddobaatan qof intii kale xanuun iyo gaaja u dhimatay qoladan gaaleedna waa iska dul fadhida un maadaama niman dagaalyahano markii hore dagaal u iclaansado in badan la dagaalamayay ay ku jireen kumay dhiiranin iyana inay galaan magaalada dadkii ku jiroo dhammi waa madheen taarikhyahanada qaarkood baa waxay odhanayaan toddobaatan qof baa nolo loogu tegey oo uu ka mid yahay alkamil alayubiy alkaamil moxamed alayuubi uu ka mid yahay ayay nololba isaga kusoo qabteen markay nolol kusoo qabteenna waxay go'aansadeen in loo diro holako holaka loo soo diray markaa holaka oo xalab isku weer ka haya ayaa waxaa loo keenay iyadoo la sido ninkii la odhan jiray alkaamil moxamed alayubi waxay dhahdaan markiiba may dilin ee magaaladii uunbay baabi'iyeen guryihii way gubeen derbiyadeedii waa dumiyeen wixii qalcad iyo suur ku yaallay waa la dumiyey ninkanna maxbuusnimaa loo hayaa maxaa ay u dili waayeen markiiba waxay leeyihiin lacalla inuu rabay ayuubiyiinta kale inay isdhiibaan oo kan ximis jooga iyo kan dimashik ka dagaalamay iyo xalab towraan shaahan jooga iyo nimankan meelahan ku jiro o dhan ninkan waa isku family marka maadaama oday odayadoodii ka mida gacanta lagu hayo inuu noqdo kow cunsur mufaawadaat wax haddii iyagaba wax laga qabto ay ku mufaawadoon karaan waa marka labaade inuu sugo inta ay wax iska beddelayaan warkii ahaa markuu yimi in magaaladii miyafirqiin la qabtay ninkii odayga ahaana lasoo qabtay magaaladii la odhan jiray xalab way niyad jabtay waxaanay u arkeen iyaguna inaan wakhti u hadhin waxaanay go'aansadeen meelaha qaarkood inay albaabada isaga furaan oo la soo daayo laakiin tooraan shaahoo zaciimkoodii isagu wuu diiday fikraddaa wuu aqbali waaye markuu arkay in wixiiba jabeen oo aan wax weyni jirin ayaa waxaa la bilaabay ninkan odayga ee la qabtay in tacdiib loo bilaabo holaakoo wuxuu amray in la xidhxidho marka la xidhiidho kadibna isagoo nool hilibkiisa in la googooyo kadibna in isaga la cunsiiyo isagoo nool baa la xidhay salad baa kolba la soo jara afkaa laga geliya isagaa la cunsiiyaa sidii sidaa loogu waday buu ku dhintay alkaamil maxamed alayuubi isagoo xidhxidhan oo hilibkiisa la cunsiinayo ayuu raximahu ullah isagu geeriyooday laakiin kuwo badan oo aynu ka warrami doonnaa iyagu waxay geeriyoodeen iyagoo dulliya annaasir yuusuf xagga dambaan ku tilmaami doonaa siduu ku geeriyooday isagu laakiin ninkani isagoo shahiidoo dagaalamaya oo sharaftiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba difaaciyuu geeriyooday ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaata bal axyaaءu cinda rabbihim yursaquun farixiina bima aataahum اllahu min fadlih wayastabshiruuna bاladiina lam yalxaquu bihim min khalfihim alaa khawfun calayhim wala hum yaxzanuun yastabshiruuna binicmati min allahi wafadl wa ana allaha laa yudiicu ajra almu'miniin geerida waa loo simayo waa la wada geeriyoonayaa laakiin waxaa kala gedisan qof soo jeedo dantiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa iyo ummaddiisa difaacaya inuu geeriyoodo iyo qof daliilah oo isdhiibay oo dulloobay oo haddana dullinimada ku dhintay aad bay u kala fogyihin waxa aan wax badan sii joogin markaa inay isdhiibto xalb oo albaabada ay furaan laakiin uu diido amiirkii ka talinayay oo ah tawraansha ah sheekh xuseenna hadduu halkan soo fadhiistay male wakhtigu uu dhan yihi halkaas ay inoogu joogaysaa wasalaamu calaykum waraxmat ullah